العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نصب الفعل المضارع بأن المضمرة waxaynu ku jirnay ficilka mudaaric nasbihiisii oo lagu nasbinayay almudmara waxaynu ka soo warannay ficilka mudaaric nawaasibtiisa waxaa laga dhigi karaa toban waxaana laga dhigi karaa afar haddii waa afar la idhaahdo waxa weeye an lan idan iyo kay afartaasoo keliya nasbiya afartaa waxaa ka mida an oo ugu horeysa an an waxay camal fashaa iyada oo daahira ah iyadoo muuqata oo meesha taalla waxway nasbisaa iyadoo mudmaraana way nasbisaa markay aahira tahay waa maala yuriid اllahu an yuafifa cankum an yuafifa markay mudmara tahayna waa bacda xataa iyo bacda ow iyo bacda fai sababiye meelaha marka afar keliya yaa laga dhigi karaa waxaa kaloo inu tirin karaa nawaasib اlficl mudaaric inay yihiin toban toban baynu ka dhigan toban markaynu ka dhigna tirada waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood maa yansibu binafsi wamaa yansibu bian mudmaratan wax isagu wax nasbiya iyo wax an mudmaraa wax ku nasbiya qaybta iyagu wax nasbiya waa afar baynu odhanayna wahya an walan waidan wakay waa qismiga koobaad waa aladii yansibu binafsi iyagaa wax nasbiya afartaas qismiga labaad waa maa yansibu ban mudmara almudmara waxa ku nasbiye wey imisuu qaybsamaya qismigaasi lix weeye qaybta waa afar qaybtaa an mudmara wax ku nasbinaysaa lix weeye iyaga laftooda labaanu qaybinayna qaybta an mudmara wax ku nasbinayna maxaynu u qaybinaynaa maa yansibu ban mudmaratan jawaasan wmaa yansibu ban mudmaratan wujuuban jawaasan waa shay keliya oo lixdaa ka mida waa bacda bacd laam tacliil wujuba waa bacda alhamsa albaaqiya shanta soo hadhay oo ah laam ljuxuud xataa aw faau sababiya iyo waaw lmaciya marka labada qayboodba meelun bay wada tegayaan waa afar keliyu odhanaya nawaasib arbaca dabeedna antii buu la soo baxaya wuxuu leeyahay tacmalu ظaahiratan ama mudharatan wa tacmalu mudmaratan labadaba ay tahay ظaahira waa marka ay muuqato mudmarana waa bacda sittati axrufin lix xaraf dabadeed bacda laami tacliil bacda laami اljuxuud bacda xata bacda aw jawaasan iyo wujuubantiina idmaarku u qaybinaya ama marka horeysaba waxaa la odhanayaa sidii ajrumiga annawaasibu cashara faannawaasibu cashara dabeedna waxaa loo qaybinaya laba qaybood maa yansibu binafsi oo arbaa afartii macruufka ahayd wamaa yansibu bian mudmaratan oo sita ah. an mudmaradii qaybta ku nasbinaysa waxaa loo qaybinaya laba qaybood maa yansibu bian mudmaratan jawaasan wahuwa bacd laami tacliil laamu tacliil faqad waa laamu tacliilku keliya wamaa yansibu bian mudmaratan wujuuban oo shantaas soo hadhe tamaariintii ayuu kuwa qaarkood bal si looga soo saaro uu halkaa labada sheekh ku qoreen bacd tamaariin التمرين الأول wuxuu yidhi cayin الأfعاaل المuطaaرicata waxaad sheegtaa أfعaaشha muطaarica almansuubata ee mansuubka ficilada muطaaric ee mansuubka kuwa mansuubka lagaa rabaa wixii nasbiyena طabcan waa inaad sheegto fi cibaaraati atiya cibaaraadka soo socda jumalka soo socda wabayin waxaad caddaysaa ma nusiba minha ban almaxduufati jawaasan wixii an lagu nasbiyey oo maxduufa jawaasana wlmaxduufati wujuban wma nusiba minha ban almaxduufati wujuban iyo wixii lagu nasbiyey antii la tuuray ee wujuban loo tuuray labadaana kala sheeg cibaarada koobaad wuxuu qoray mara cumar bnu اlkhaaab cumaru bn اlkhaaab bisibyaanin yalcabuun wa fiihim cabdullah xafiid اlcawaam falama lamaxuuhu harabuu min wajhihi ila cabd allah fama kana liyafira faqaala lahu cumar ma laka lam tahrub maca rufaqaa'ik faqaala ya amiira almu'miniin lam aku calى riibatin faأkhaafa saطwatak walam takun الطariiqu طayiqaة fauwasica lak facajiba cumaru min fiطnatihi wa surcati khaaطirih waa alcibaara اlأulى intaas qidcadaas way wada socota mara cumaru wuxuu soo maray cumar bn اlkhaaab bisibyaanin buu soo maray caruur yalcabuuna ciyaaraya wa fiihim cabdullah ayaa ku jira cabdullah ibn zubayr ibn اlcawaam xafiid اlcawaam oo cawaam ee uu awow yahay cabdulaahi ibn zubayr ibn اlcawaam xafiidku waa ilmaha awowga loo yahay falamaa lamaxuuhu caruurtii markii ay arkeen ama ay milicsadeen cumar bnu khaaab oo ku soo socda harabuu min wajih ayay ka hor yaaceen hortiisay ka yaaceen yani way ka kala baxsadeen ilaa cabdallaah cabdilaahi mooyaane caruurta yara ciyaaraysu ka mid yahay laakiin isaguu iska joogsaday famaa kaana ma ahaanin liyafira kii carara muu cararin faqaala lahu cumaru cumar baa ku yidhi maa lak lam taharuu macahu faqaa'ik maxaad u raaci weyday saaxiibbada maxaad adiguna u carari weyday saaxiibbadaabaa wada baxsaday maararay maxaad adigu u raaci weyday faqaala wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin buu ku yidhi lam aku kuma sugnayn calaa riibatin shaki korkii oo shaki kuma jirin wax laga shakiyo oo fal dembi u muuqda kuma jirin wax dembia fa akhaafa oo hadday sidaa ahaan lahaydaan ka cabsan lahaa sadwataka ciqaabkaaga bile lagu qabsada aan odhan laha walam takun ariiqu ariiquna ma ahayn mawadaduna ma ahayn dayiiqatan mid cidhiidhi ah oo fa uwasica laka aan ku ballaadhin laha maxaan uga dhaqaaqayaa buui halkayga oo u cararaya dembi kumaa sugnayn oo dembi kumaan jirin waan ordi lahaa haddaan dembi ku jiro waxaan odhan lahaa bila lagu qabsadaa wadadu cidhiidhi maaha halkaasaad dhinacaasaad mari kartaa dhinaca kalena ad iga mari kartaa maxaa yeelaye buui waxay ku tusaysaa da'da waa isku mid kuwaasi laakiin caqliga yaa sidii qof weyn oo kale u fikiray oo orodkaasi u dhadhami waaye caruurtaas qayrkii hayaaceen ayay ku tusay fa cajiba cumaru cumar wuxuu la yaabay min fitnatihi garashadiisa iatihi ain w garaad badan min fitnatihi garaadkiisa wa surcati khaairihi iyo khaairkiisa degdega khaairku waa waxa qalbiga ku soo dhaca khaairkiisa degdega dadka qaarkood jawaabtaasoo kale waxay keeni karaan markay ka soo fikiraan marka kaasi surcatu khaair ma laha qor hadduu ay wakhti ka qaadanaysa inuu ka soo fikiro oo oo idhaahda maxaad ugu jawaabtaa waa ti sidaa lagu weydiiyo jawaabu soo diyaariye keeno surcatlkhaadir ma laha surcatlkhaadir waxa weeye qofku inuu eh, sikadiisa su-aasha loo weydiiyo uuga jawaabo sidii uu ka soo fiirsadoo kale haddii uu ka soo fikiri lahaa uu laba maalmood soo haysan lahaa sidii uga jawaabi lahaa si lamida inuu degdeg marka loo weydiiyo degdeg uga jawaabo oo jawaabtii u saxsanayd u helo surcatlkhaadir baa la ama surcatlbadiiha surcat badiiha la dadka qaarkood baa leh oo ayna iyagu ka fiirsan jawaabtii ugu haboonayd haddana bixiya macnaha marka laga yimaado icraabkii markaan usoo noqono ficil mudaaric qidcadaa waxaa ku jira dhammaantii haddaan mudaaric oo dhan isku daro isagu mansuubka keliya u raadinaya maa marfuuca markaynu ku darra maxaa ku jira mara cumar bnu اlkhaaab bisibyaanin yalcabuun ficilkaa yalcabuuna waa ficlu aalic nooca afcaal khamsaha la ydhaa wey wa fiihim cabdullah xafiid اlcawaam falamaa lamaxuuhu harabuu min wajhi ilaa cabdallah ficilo maadia lamaxaya haraba waa kuwaas waa maadi famaa kaana ma ahaanin liyafira kii carara halkaasuu mudaaric ku jira yafiru baa ku jira waa ficil muaaric liyafira laambuu la xidhiidhay laambuu hoos dhigan liyafira horta xarfujar maaha laamta lanno laamta xarfujarkii ma gasha ficilka muaar ficilada ma gasho laamtani allaamu xarfujar hawlad lanno ficil bay ku jirtaa liyadhaba marka la idhaahdo liyashraba liyaqra'a liyusaafira laamtu markay ficil gasho maaha xarfujar maaha maxay noqonaysaa laba laamood midkood midkay tahay ma laamu tacliilkiibaa wax sababaynaysay ee sababta sheegaysay hebel wuu fadhiistay si uu u nasto mise waa laamuljuxuudkii maxay noqonaysaa laamuljuxuud weeye laamuljuxuudka waxaa lagu gartaa halka ay gashay waa inuu nafyi yahay waxay gashay baa la diidan yahay maa kaana liyafira ninkan iraarka loo diiday ma carari ninkan waa nfyi maa kaana liyakuuna khiyaamadaa la diidan yahay waa ina juxuud jaxri waa inu ku jira meesha diidid iyo dafiraadi waa inay ku jirto ma ahaa ninkii caraba wax calaamad kaloo weyn buu leeyahay laamuljuxuudka waa inay ka horaysa maxay maa kaana ama ama lam yakun maa kaana ama lam yakun yaa ka horaysa halkan maa kaana ka horaysa famaa kaana ma ahaanin liyafira kii carara allaamu waxaynu odhanaynaa icraabka allaamu laamu ljuxuud yafira ficlu muطaaricun mansuubun mansuubun بأn mdmaraة وujuba bacda laam الjuxuud waa sidaas faqaala lahu cumaru maa laka lam tahrub maca rufaqaa'ik ficil muaaric baa halkaana ku jira ka soo saara tahrub ma marfuuc baa mise waa mansuub mise waa majsuum ficlu muaaricu majsuum bilam waa sidaas wa jasmihi sukuun faqaala yaa amiira almu'miniin lam aku calىa riibatin faأkhaafa saطwatak halkaana laba ficil mudaaric baa ku jira midi waa aku midna akhaafa lam aku wuxuu ahaa asalkiisu lam akun lam akun calىa riibatin kaana yakuunu nuun buu lahaa marmar baa la yska tuuraa nuunkiisa bilaashi la yskaga tuura biduuni sabab ayaa layska tuuraa waadaad sheegi kartaa nuuntii waad soo celin kartaa siday asalka ahayd lam akun haddaad doontana waad iya tuuraysaa wa in taku xasanatun oo kale in takun xasanatun be marka lam akun ficilkaa mudaaric ma marfuuc baa mise waa mansuub mise waa majsuub ficlu mudaaric majsuum bilam wacalaamaةu jasmihi الsukuun calى الnuun اlmaxduufa nuunta la tuuray baa reebnayd waa la yska tuuray bilaash lakin way ku jirtaa nuuntu meesha waa lagu xisaabtamaya lam akun waa ficil mudaaricu majsuum faأkhaafa ay akhaafa ficlu mudaaricu mansuub ban mdmaraة وujuba baعda fahi sababiya fahu sababiya wey lam aku kuma sugnayn calىa riibaةi shaki oo fakhaafa markaa aan ka cabsan lahaa haddaan shaki ku suganahay arrintaas sababteeda waxay keeni lahayd inaan ka boqo sadwataka qabashadaada ama ciqaabkaada ayaan ka baqi lahaa fahu sababiya wey aa sababiya inay tahay wa u daliila macnaha sababta ay faa'idaynayso fabisababi dalika akhaafa sadwatag waxa kaloo u daliila ama nafyi baa ka hormara ama alab baa ka horeeya alab midkee ka horeeya imika ma alab baa ka horeeya amar iyo nahyi iyo su'aal iyo baa ka horeysa mise nafyi baa ka horeeya nafyi baa ka horeeya lam aku calaa riibatin shaki kuma sugnay faakaafa sadwatak walam takun iariiqu ayiqatan wadaduna cidhiiri maahayn fawasica lak oo haddii ay cidhiiri ahaan lahayd sababteeda cidhiirinimadeeda darteed aan ku ballaarin laha wadada dhinac kaga joogsan laha laba ficil muaaric ba halkana ku jira midi waa takun midna waa wasica takun toore craab takun ficlun mudaaricu majsuumu bilam oo calam jismaa sukuun asha darteed baa loo hoos dhigaa oo lam takun bay ahayd laakiin lam takuni ariiqu baad u akhriysa asha ka dambaysa darteed asalka way reeban tahay lam takun waa majsuum waa calam jismaa sukuun wey asha ka dambaysa si loo akhriyo ayaa la yar hoos dhigaya sidii taw taaniiska aan ku soo marray qaalat weeyaan faatimatu wajaaءat zaynabu taau tanii asaakina wey laakiin haddii ali ka dambayso waad hoos dhigaysa qaalat ilacraabu dahabat ilbintu yaa saafarat ilummu markay ali ka dambaysa waa la hoos dhigay walam takun iariiqu dayiqatan fawasica lak alfaau faau sababiya wasica tawsiici wey ficlu mudaaricu aye mansuubu ban mudmarata wujuba bacda fai sawbiya calaamatu nisbi alfatxa fawasica lak facajiba cumaru cumar wuxuu la yaabay min fitnatihi iyo wa surcati khaairi ayuu la yaabay inta mudaaracee ku jiray intaasay ahaayeen kuwa mansuubkee markaa ku jiray maa kaana liyafira iyo faakhafa sadwatak iyo fawasica lak laba fao dabadeed dhacay iyo mid bacda laami ljuxuud dhacay intaba waxaa lagu nisbinaya an mudmaratan wujuban cibaarada labaad wuxuu yidhi kharajnaa ila alxuquuq waxaan u baxnay seeraha ama beeraha linuriixa nufuusana si aan ugu raaxayno ama uga raaxayno nufuustayada naftayada aan uga raaxayno min canaa'i alcamal kadeedkii shaqada min canaa'i alcamal camalka kadeedkiisi canaa waa mashaqa iyo tacab kharajnaa ila alxuquul ayaanu u baxnay linuriixa si aan ugu raaxayno nufuusanaa nafahayaga min canaa'i lcamalna uga raaxayno kaleedkii ka gaadhay shaqada walan nacuuda soona noqon mayno xataa tahiiba ashams xataa tahiiba ashamsu ilaa qoraxdu dhacdo soo noqon mayno halkaa waxaa ku jira linuriixa linuriixa laamkaasi muxuu noqonaya kharajnaa ila alxuquur haggaasaan lagu kacnay linuriixa nufuusana si aanu nafteeda ugu raaxayno si aan ugu raaxayno laamu laamu tacliil ma noqon karto laamtii xarfujarka ahayd lanno ficil bay gashay xarfujarka laamta xarfujarku ismi bay gashay ficil ma gasho ma noqon karto laamujuxuud laamu ljuxuud lannahu linuriixadu maaha waxa la diidan yahay waaba waxay rabaan inay naftooda u raaxeeyaan bay rabaan ee maaha naftayda uma raaxaynayna maaha laamu ljuxuudku waa nafyi iyo diiddo tanna way sugaysa waa ibaat midda kale inaanay laamuljuxuud ahayn calaamad weyn baa ku jirta meeshana tusays laamtan inaana laamuljuxuud ahayn maxay tahay calaamaddaasi nafyiga kisoko waxa weye maxaa ka horrayn jiray laamuljuxuud maa kaana ama lam yakun kama horaysa halka marka waa laamu tacliil laamu tacliil inay tahay wax kutusaya dee way sababaynaysaa limaada kharajtum waxay jawaabu tahay maxay لماذا خرجتم إلى الحقول خرجنا إلى الحقول لماذا خرجتم إلى الحقول والمزارع maxaad ugu kacdeen xaggaa ugu baxdeen jawaabtu waxa wey linuriixa waa tan sababti linuriixa nufuusana min canaa'i alcamal wallaamu tacliil allaamu laamu tacliil nuriixa ficlu mudaaricun mansuubun bian mudmaratan wujuban jawaasan an mudmaratan jawaasan bacda laam tacliil وcalaamaة nasbhi alfatxaة الظaahira wlan nacuuda lan xarfu nafyi وnaصbi nacuuda ficl mudaaric mansuub bilan وcalaamaة nasbihi alfatxa an baa lagu nasbinaya mudmaraa mise lan baa lagu nasbinaya lan baa lagu nasbinaya kuwii daahirkii wey aarti an lan idan y aartaas iyagoo aahira nasbiya marka an laga reebo oo iyadu kolna aahir noqota kolna mudmara noqota laga reebo saddexda kale lan iyo idan iyo kay iyagoo aahira wax nasbiya xataa tahiiba ilaa ay dhacdo xataa tahiiba ilaa ay dhacdo aye tahiiba ficlu mudaaricu mansuubu ban idan xataa maaha kuwa wax nasbiyeedu kuma jirta kuwa toos wax u nasbiye kuma jira kuwa an mudmara wax u nasbiye ku jirta ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuuba bada xataa wey wa calaamatu nasbi alfatxa cibaarada saddexaad wuxuu yidhi lam yakun اlghinaa haninimadu may ahaanin liyudqiya kii kibriya alqina ma ahanin liyudqiya kii kibriya kiraama nufuus dadka nufuustooda wanaagsanta asxaaba nufuus alkariima dadka wanaagsan ma kibriyo hadday yani maalqabeen noqdo maal badan helaan taas ma keenta inay kibraan walam yakun ilwaladu waladkuna ma ahaanin liyahaafa kii ka cabsada abaahu aabbihi lam yakun اlwaladu waladkuna ma ahaanin liyakaafa kii ka baqa abaahu lam yakun اlhinaa ma ahaanin liyudqiya kii kibriya ma ahaanin maxay noqonaysaa laamtaasi liyudqiya ku jirta laamuljuxuud maxaa u daliila inay laamuljuxuud tahay nafyi baa horta ku jira maxaa la diidan yahay duqyaanka kibirkaasi kii kibriye ma ahaanin halkaasaa nafyi u socda maxaa ka horeeya ma kaana iyo lam yakun lam yakun baa ka horeysa allaamu laam اljuxuud yudqiya ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda laam اljuxuud wacalaamatu nasbiha alfatxa liyudqiya walam yakun اlwaladu liyakhaafa allaamu laam اljuxuud lam yakun baa ka horeysa waxaa la diidan yahay waladkii inuu aabihii ka cabsado liyakhaafa kii ka cabsada maaha nin allaamu laam ljuxuud yakhaafa ficil mudaaric mansuubun ban mudmaratan wujuban bacda laam ljuxuud wcalaamatu nasbi alfatxa liyakaafa laa tukir habadinin mucaatabata الصadiiqi saaxiibka canaantiisa fayahuuna calayhi oo markaa ay u fududaato sakhaطuka inuu ku cadhoodo laa tukir habadinin mucaatabata الصadiiq saaxiibka canaantiisa canaantaada habadinin lanno taasi waxay keeni kartaa inaad kala godaan fayahuuna calayhi dabadeedna ay u fududaato canaantaada badan darteed sakhaطuka inuu ku cadhoodo fayahuuna alfaau faau sababiya yahuuna ficlu muطaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda faa sababiya lam yamur الnaasixu naasixu ma farin biاlamaanati amaano qofkii naasix ahaa nasiixa ahaa ma farin biاlamaanati amaano in ammaanada lagu dadaalo ammaanada la ilaaliyo khiyaamada la iska ilaaliyo wayakuuna isaguna uu khiyaamo sameeyo wayakuuna lam yamur الnaasixu biاlamaanati wayakuuna isagii baa naasixa ammaanu dadka faraya isagiina inuu khiyaamo sameeyo taasi munaasab maaha lam yamur ma farin annaasixu naasixii biاlamaanati ammaanu wayakuuna isaguna uu khiyaamay ويخونا الواو واو المعية يخونا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية ولم يتولى القاضي الحكم ويظلم ولم يتولى ma qabanin ma tawaliin alqaadi qaadigii alxukma xukunka ma tawaliin oo ma qaban ulmi sameey labadaas inaysma abanayaan waa qaadigii dulmiga la dagaalamayey ee dadka kala saaraya cadaalada sugayay inuu isagii dulmi sameeye wayalima awooda ku jirtaa waa waaw lmaciya alwaaw waaw lmaciya yalima ficlu muطaaricun mansuubu ban mudmaratan wujuban bacda waaw lmaciya laa takun radban fatucsara walaa yaabisan fatuksara waa xikmad kale laa takun ha noqonin rabban wax qoyan yani eh, oo kale midho bisil oo maarsa rabbi ah oo lagu shiide buu yidhi marka lagu shiido sharaab midhuhu markuu bislaado maxaa laga dhigaa rabiya ruabyah oo kale waxaa laga dhigayaa timirtii oo kale rudabka iyo radbigu waa wii fatuqsana waa lagu shiida buui sharaab lagaa dhigo walaa yaabisan ha noqonin buu yidhi wax engegsan rabbigii bay ka horjeedaa fatugsana lagu kala jebiyey buui haddaad wax jilicsan noqotana oo qoyanna waa lagu shiidan buui oo sharaab lagaa dhigay wax adag oo qallafa ah oo aan yani maaragtas haddaad noqotana waa lagu kala jebin buui labadaa midna ha noqonina dhexdhexaad noqo hana wada adkaanin ti ay odhan jireen laa takun xulwan fatuukal wax macaana noqoni waa lagu cunaya walaa mururan wax qaraanaha noqoni fatulqaa waa lagu tuuri buu yidhi dadooda qaraanaatana waa lagu tuuri dadooda macaanaatana waa lagu wada liqi markaa bayna bayna qaraar iyo macaan isku jira halkana rabbi iyo yaabis isku jira weyaan laa takun rabban fatucsaara walaa yaabisan atuksara marka fatucsara adaasi waa fa sababiya wakadalika fatuksara fadu waa fa sababiya labada ficil mudaaricee ka dambeeyana waa ficlun mid waliba mudaaricun mansuubun ban mudmarata wujuba bacda fa sababiya fa sababiya iyo waawlmaciya ficilka mudaaricee ka dambeeya waa la nasbiya an mudmaro oo wujuuban u qarsoon baa lagu nasbiya fa sababiya iyo waawlmaciyana laba shay midkood bay daba dhacaan ama alab bay daba dhacaan alab oo amarku ka mid yahay oo nahyigu ka mid yahay oo su-aashu ka mid tahay ayay daba dhacaan ama nafyi bay daba dhacaan iminka tusaalayaasheenna u fiirso markii hore lam aku calaa ribatin iyo walam takun iariiqu ayiqatan fawasic iyo fakhaafa nafyi baa ka horreeyey laa tukir mucaatabata sadiiq habadinin nahyi buha nahyi fayahuuna faawsabiyada nahyi baa ka horreeyey oo alaba ah lam yamur iyo walam yatawalad u dambaysay nafyi wey ma farin iyo ma qabanin oo ma tawaliin halkana maxaa ka horeeya fatucsara maxaa ka horeeya laa takun radban fatucsara waa fa sababiya baa ka horeeya amar iyo nahyi iyo istifaam mise nafyi baa ka horeeya laa takun ha noqonin nahyi wey nahyi marka fa iyo walmaciya waxaa ka horeeya almasbuuqati binafyin aw alabin waa kii kusoo waayahay icraabka namuudashul icraab isagaa ku icraabay lam tudnib ilbintu gabadhu ma dembaabin fatakhaaf way cabsan lahayd isagaa ku icraabay acrib iljumlatayn alaatiyatayn yuxibu labu aabbuhu wuxuu jecel yahay alwalada aw yukhaalifa إلا أن يخالف inuu khiلaaفo mooyaane يحiب wuxuu jecel yahay فiعل مضاaرع marفوuع الأب فاacل marفوuع الwalda mafcuuل bه maنصوuب أو يkhaaلiفa إلا أن يkhaaلiفa inuu khiلaaفo mooyaane waladkii aabihii khiلaaفo mooyaane إلا أن يkhaaلiفa marka يkhaaلiفa فiعل مضاaرع maنصوuب بأن مdmرة وuجوبا baعda أو lati بmaعنaa إلا lam yajhal الrajulu الsibaaxata lam yajhal jaahil kama noqon arajulu ninku asibaaxata dabaasha fayadraqa uu qarqoomo marka lam yajhal xarfu nafyin wajasmin yajhal ficil mudaaric majsuumu bilam وcalaamatu jasmiha sukuun الrajulu faacil marfuuc الsibaaxata mafcuul bihi mansuub fayadraqa alfaau faau sababiya yadraqa ficl mudaaric mansuub ban mudmarة wujuba bacda fa sababiya nafyi baa ka horeeya lam yajhal jawaazim اlficl اlmuطaaric darsigana waxbaynu kaga darya ficilka muطaaric jawaasimtiisa waxaynu ka soo baxnay nawaasib اlficl اlmuطaaric qayb ka mida nawaaibtii ficilka mudaaric nasbinaysay waxaynu halkaa ku dhammaystiray nawaasibta dhammaantood halkaasay noogu dhanyihiin afartii aynu hore u soo qaadanay oo iyagu wax nasbiya iyo lix uu halkan marksa aynu ku soo qaadanay darsigan u dambeeyey oo ahaa kuwii iyagu an mudmaraa wax ku nasbinay jawaasimtii boy labada sheekh halkan ka galayaan waa jawaazim اficl اmuaarc ficilka muaarc jawaasimtiisi waxyaabihii jasmine kitaabkii koobaad waxaynu ku soo qaadanay jawaasimta saddex ka mida laba saddexda ka midihii waxay jasminayeen min hal ficil midna waxay jasminaysay laba ficil waxaynu soo qaadanay lam iyo laa annaahiya labadaasi min hal ficil bay jasmiya inna waynu soo qaadanay xarfu shardina laba ficil bay jasmiya intiibaa halkan ku dhammaystiri doonaan culummadu halkanay ku dhammaystirayaan kuwii hal ficil jasminayey way dhammaystirayaan afar weeye labadii aynu soo qaadana maahayn labadii kale waa darsigan usoo horeeya kuwii min laba ficil jasminayena iyagana halkaasi waxay ku dhammaystiri doonaan darsiga dambe ayaa ay ku qorayaan o aladawaatu allatii tajsimu ficla waaxidan kuwani waa kuwii hal ficil jasminayey lam iyo laa naahiyaynu soo qaadan halkanna laba kalea ku jira lammaa oo lamta ay isku mid yihiin iyo laamulmr wax la dhaa laamulmr almila kabura alulaamu kabira alulaamu kabira kabara buu xarakeeyey kabira weyaan kabira dada qofku markuu korayu weynaanayo aacil weyaan ficilkiisa abira abura haddii la idhaana waa waxaan da ahayn sida maala eh, dhismaha oo kale wax kula weyn oo magaaladu way weynaateeye markaad leedahay de da maaha masaajidkuu weynaaday ama shaygan uu weyn yahay dhagaxan waa dhagax weyn aburataa ladha abura markay da tahayna abira ladhaa abira yakbaru we kabira alqulaamu yakbaru iyo kabura yakburu yakburu wabidaaran an yakbaruu an yakbaruu marka ay waxaan da'ahayn sheegaysana aayadda ii soo qabo qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum waxaad noqotaan xijaara ama xadiidan aw khalqan ama khalqi kaleo mimaa wixii ah yakburu fii suduurikum idinla weyn idinka waxa idinla weyn noqda wax alla wixii idinla weyn marka kabira in loo xarakeeyo wey kabira bikasri اlba kabira alghulaamu wiilkii wuu weynaaday walamaa yatahadab welina akhlaaqdiisu yani maanta ma fiicna oo kale weeye saafi ma noqon walamaa yatahadab dahaba rasuulu rasuulkii wuu tegey qofkii la diray rasuul waxaa la dhaha cid kastoo la diro dahaba rasuulu qofkii aan diray wuu tegey walamaa yacud welina ma soo noqon bana alamiiru amiirkii wuxuu dhisay qasran buu dhisay walamaa yaskunhu welina ma degin qasrigii weli ma degin aaba الزarcu zarcigii wuu wanaagsanaaday walamaa yuxsad welina lama goosan oo lama goynin lamaa ythadab lamaa yacud lamaa yaskun lamaa yuxsad weli waxaa lama samayn dhammaantii wey waxaa la dhaha lamaa sidii lamtii xarfu nafyin wa jasmin xarfu nafyin wey macnaheegu waa nafyi waxaa lama samaynin wajasmin waa muxuuha camalkii shaqadii ay qabanaysay jasmi weeyo ficilka mudaaric bay jasmisaa ficilka mudaaricee ka dambeeya dhammaantood waa isku ciraaq ficilada mudaaricee ka dambeeya yatahadab ficlun mudaaricun majsuumun bilamma waalam jasmiya sukuun wey yacuud yaskun yuxsad dhammaantood waa sidaa marka lamma waxay ka mid tahay adawaadka ficilka mudaaric jasmiya laakiin hal ficilun bay jasmisaa markiiba hal ficil maaha kuwii labada ficil isku marayay litajtanib ka dheerow karat اlmisaaxi kaftanka badan liyaftax caliyun cali ha furo annaafidaa daaqada liyutqin ha hagaajiyo ama si fiican hau qabto kullu insaanin qof kasta camalahu shaqadiisa liyuwaqir ha weyneeyo sagiirukum kiina yari kabiirakum kiina weyn ha weyneeyo oo ka yara ha ixtiraamo ka ka weyn liyuwaqir ka kalina ha u naxariisto liyarxam kabiirukum sagiirakum bay noqonaysaa ka weynina ha u naxariisto ka yarina dadka ka weyn ha weyneeyo oo ha ixtiraamo liyuwaqir ha weyneeyo sagiirukum kiina yari kabiirakum halkanna waxaa ku jirta afartan miaal ee u dambaysa laam la idhaahdo laam ulmr litajtanib ka dheerow karat almisaaxi kaftanka badan macnuhu waa amar ka dheerow halkii laga odhan lahaa ijtanib ijtanib ficil amar caadi iyo ficil muaaricoo laam wata lagu keenay halkii laga odhan lahaa kuli acaama ayaa lagu odhanaya litakuli acaama ishrab اlabana halkii laga odhan lahaa waxaa la odhan karaa litashrab allabana litakruj min الsuuqi litajtanib allaamu laam اlأmr tajtanib ficlu muطaaricu majsuumu bilaam اlamr bilaam wcalaamaة jasmiha sukuun liyaftax caliyun cali ha furo annaafidata liyaftax allaamu laam اlamr yaftax ficlu muطaaric majsuumu bilaam اlamr wcalaamaة jasmihi الsukuun liyutqin ha hagaajiyo kullu insaanin qof kastaa camalahu shaqadiisa liyuwaqir ha weyneeyo allaamu laamu lamr yuwaqir ficlu mudaaricun majsuumun bilaam اlamr wacalaam jasmihi asukuun laamu lamr balan amar bay ka dhigaysa liyunfiq ficilkana way jasminaysa liyunfiq duu sacati min sacati liyunfiq ha bixiyo laamtaa laamu lamarka oo laamta amarka faaiideynaysa haddii ay ka hormara wow oo kale maala ka horayso wowdii xarfu cadafkahayd ama fadii xarfu cadafkahayd laamta asalkeegu waa ina hoos dhigantahay waa la reebaya hadday wow ka hormarto litajtanibta haddaad wow ka horaysiiso waa litajtanib looma akriya walitajtanib laamta waa la reebaya oo la sukuuninaya maxaa laodhanaya waltajtanib unbay noqonaysaa ka dheerow waltajtanib liyaftax haddaan wow ka horraysiye maxay noqonaysaa walyaftax haddaan fa ka horraysiiyena falyaftax iminka walyatalaطaf waa sidaas walyatalaطaf walaa yushciranna bikum axada asalkeygu waxay ahayd liyatalaطaf ha farsamaysto oo si fiican ha yeelo oo ha is ilaaliyo liyatalaطaf markii wow laga horreysiyey maxaa la yidhi walyatalaطaf laamtu waa laam اlamr laamtu waa laam اlamr faadoo kale iyadoo ka horeysa falyuqaatil falyuqaatil fii sabiili اllahi اladiin falyuqaatil falyuqaatil fada intaanay soo gelin waxay ahayd liyuqaatil laamlamar ba ha dagaalamaan ha dagaalamaan dabeedna waxaa la yidhi falyuqaatil waa laam lamr umadu xataa waa la mid uma liyaqduu tafathahum uma liyaquu uma liyaquu ba liyaquu waayahay waxaad odhanaysaa litajtanib waltajtanib faltajtanib iyo uma ltajtanib bacda alwaawi walfaa'i wauma laamta waxay noqonaysaa saakina waa la reebaya waana laam lamr ficilka amar baa loo macnaynaya imise laan baan eh, hadda maraynaa agoo kitaabkii labaad juskii labaad ku jira naxwaadix imise laam laamtii xarfujarkii baynu soo maray odhanaysa alkitaabu limuxamadin walxamdu lilaahi lilaahi laamtii xarfujarkii limuxamadin lilmasjidi laamtii xarfujarkii baynu soo maray waxaa kalenu soo maray laba laamoodoo ku jira nawaasib alficl اmudaaric ficilka mudaarica kuwii nasbinaya laba laamood baa ku jira laam la idhaahdo laamuljuxuud iyo iyo laamu tacliil halkan jawaasimtana laam baa ku jirta maxaa la idhahda magaceega laamulamr imsa laam baan marayna afar laam laakiin dee midna midu ma ega mid walba halkeeda waa inaad ku baratood eh, meeshay kugu soo martaa taqaan marka la idhaahdo alkitaabu limuxamadin ama alkitaabu liaalibi alkitaabu lilmucallimi ismi markay gasho waa laamtii xafijarki markaad tidhaahdo ma arksa naama alwaladu liyastariixa min atacab aad tidhaahdo liyastariixa liyafhama yani istamaca aalibu ila almucalimi jayidan liyaxfada darsa liyafhama darsa waxay noqonaysaa maxay naamu tacliim ma kuntu liuraafiq alashraara markaad tidhaahdo ma kuntu liatruka salaata ama ma kana almuslimu liyatruka salaata ma kana almuslimu liyakdiba ma kana almuslimu liyakuuna aad diidaysa wixii aad diidaysa oo maa kaana iyo lam yakun ka horayso taasina maxay noqonaysay laamuljuxuud laamta naga ka duwanta saddexdii midna uma eka amar bayba iyadu ka dhigaysaa meesha waxa ha samee iyo ha la sameeyo liyunfiq ficilkiina way jisminaysaa ha bixiyo duu sacatin kii wax haystaa min sacatihi liyaftax haye halkaa waxa markaa inoogu dhan afar adaad ama adawaad oo ficilka muaaric jasmiya laakiin min hal ficil jasmiya lam iyo lamma way isku dhow yihiin labadaba icraabka waxaa dhaha xarfu nafyin wa jasmin midna waa laamul eh, amarkan litajtanib ta kalena waa laa annaahiya oo ha samaynin waxaa ha samaynina khulaasada ama qaacidada wuxuu yidhi min aladawaati waxaa ka mida ah adawaadka alatii tajsimu adawaadkaasoo jasmiya ficla muaarican waaxidan ficil muaaric keliya adawaadka jasmiya waxaa ka mida lama iyo laam mri baa ka mida lama laam mr wluulaa ta hore tufiidu waxay faaideysaa annafya bay faaideysaa nafyi waa xarfu nafyin ka lam sidii lam oo kale lamna waxay ahayd xarfu nafyin ayra ana nafya biha ayra ana nafya biha waa halkay ku kala duwanyen labadooda laakiin nafyiga bihaa tan lagu anfiyaa lamaadan marka wax lagu anfiyaye wax lagu diidayo yastamiru nafyigeegu wuu socdaa yastamiru wuu sii socdaa ilaa zamani takallum ilaa wakhtigaa la hadlaya hadda ayuu soo gaadha oo markuu idhaahdo qofku dahaba alrasuulu walamaa yacud qofkii aan diray wuu tegey weli ma soo noqon bay noqonaysa walamaa yacud welina ma soo noqon weli ma soo noqon yani ilaa haddaa waktiga aan hadlayo ma soo noqon ilaa haddada waxay noqonaysaa maalan bana alamiiru qasran wuu dhisay qasrigii walamaa yaskunhu weli ma degin oo uma guurin oo qasrigii ma degin weli baa la socota ayra ana nafya biha nafyigaygu yastamiru wuu sii soconayaa ilaa zamani takalum laga soo gaaro ilaa qofku markaa uu hadlaya wuxuu leeyahay weli hebel lamaa kulmin weli hebel maan arag weli dersiga ma fahmin waaniyatu laakiin lamta kuma jirta welidaasi iyadu waxa weeyaan lam yafham ma fahmin lam yaktub ma qorin lam yaqra' ma akhrin marka lamaa yaqra' laydhaa waxaa lagu darayaa weli ma akhrin ila alaan aaniyau xarafka labaadi ama adaada ayuu ka wadaa aladaatu aaniyau adaada labaadi tajcal mudaarica mudaarica waxay ka dhigtaa mufiidan mid faaiidaynaya lilmri amar faaiidaynaya mudaaricay soo gashaa laamu waxayna ka dhigtaa mid amar faaiidaynaya liyadhab liyakul liyashrab liyaqra liyusaafir amar mid faaiidaynaya ayay ka dhigtaa